oo ku tusaya miisaankaas iskaga miisaan miisaankaas iskaga miisaan markaad qaybinaydo sadiiqu manfacatin alawalu midka ugu horeeya sadiiqu manfacatin waa nacfiga saaxiibkiisa saaxiibaad tihiin waxaad saaxiibka ku tihiin waa manfaco adigaa nacfi ku qabo waxbuu ku siiyaa waxbuu ku taraa nacfi adduunaad ku haysataa ama asagaa nacfi adduunkugu haysta oo adigaa wax tara saaxiibtinimadiinna iyo jacaylkiinnu intaasaa keentay kaas waa sadiiqu manfacatin nacfiga iyo waxtarka saaxiibnimadeeda ahaani midka labayaa sadiiqu ladatin waa macaansiga saaxiibtinimadiisa kana saaxiibtinimadiinna waxaa keena hadalka iskugu kiinbaxa sheekada a iskugu kiinbaxda meelaad isla fadhiisanaydaan sheekadaa aad iskugu kiin qabata markaasaad ku macaansataa kaasna intaasaa saaxiibtinimada keentay hadalkaad isla heshaan Ah, hadalka aad isla heshaan aali sadiiqu fadiilatin fadiilada saaxiibkeeda kanna waxay tahay waxaad ku jeceshahay asna kugu jecel yahay caqiide aad isdhaafsateen caqiide kugu jirtaa ku jirta asagana fadiilo ku jirtaa kugu jirta labadiinna markaa ictiqaad waaxid ah iyo fadiilo waaxidaa oo aad labadiinna ku kala sugantihiina isku jeclaateen wa alxubu fi اllaah wاlbuqdu fi اllaah waa nuucaas wa alxubu fi اllaah marka saddexdaas weeye falawalaani labada horeeyaan waa sadiiqu manfacatin iyo sadiiqu ladatin waa labadaas falawalaani labada horeeyaan munqadicaani waa go'ayaan biinqiطaaci muujibihimaa sababkii keenay go'iddiisa sababteed sababkii keenay markuu go'o ay go'ayaan labada hore sababkii keenay mar alle markuu go'o waa go'ayaan almanfacatu wa huwa muujibka keenay almanfacatu waa nacfiga fi awali midka hore waladatu waa macaansiga fi haani midka labaad wa huwa nacfiga ka muujibka u celi wa huwa damiirka waxaa la idhaha haddii marjiciisu mudakar yahay oo mubtada damiirkiina uu yahay khabarkiina mucana noqdo kii la rabaa lagu mudaabaqeeya wahiya wahuwa labada waa la dhigi karaa wahiya wahuwa sababka keenayo muujibka muujibkaasaa sababa muujibka asmaada ciladu ka mid yahy marka wahuwa muujibku almanfacatu waa nacfiga filaweli kan hore xaalay ku sugan tahay manfacadu wladatu waa macaansiga fi haani xaalay ku sugan tahay labadaas markaa mid walba wuxuu go-aa wixii keenay markay go-aan ilaa waxaa keenay wax daa'imaya maahan kan hore waxaa keenay manfaco nacfiyuu kugu haystay manfacadii hadday go'do dib dambe isku arki maydaan manfacadii hadday go'do khalaas wey waxaa dhacdaa weliga haddaad wax tari jirtay maalin maalmaha ka inuu wax kaa waayo khalaas dig dambe isu arki mayda cadowga koobaadba aduu kaa dhiga cadowga koobaadba aduu kaa dhigana manfacadii markay goodo sadaqadiis waa go'e kan labaadna waa ladadi awalba hadalaa iskugu kinbixi jiray soo maahan maalin maalmaha ka mid ah a waxaa dhici karta hadalka isla weydaan wax yar hadalku inuu isdhaafo oo cara halkaas ka qarxdo oo dig dambe a iskula keeni weydaan marka wax weyn awalba maaha waxaad wadayba labadaas marka ma daa'imayaan wax weyn maahan qiima male qiima male wa ama aaliu midka saddexeeya oo ah muujibka saddexeeya oo ah sadiiqu fadiilatin fatacwiilu cuskashadu calayh korkiisu ahaaday kaasaa la cuskadaa kaasaa la ictimaadaa kaasaa lagu dhegaa qofka jacaylka isku kiin keenay uu yahay caqiidada toosan sunnada nabiga sal اllahu calayh wasalam daacada ilaahay qofka aad isku jeclaateen fatacwiilu cuskashadu calayhi korkiisuu ahaaday wa huwa saaxiibkaas alladii waa midka baaciu sadaaqatihi saaxiibtinimadiisa sababka keenay baaci iyo muujib iyo waa min asmaa'ilcilay ka mid yihiin waa isku wada macne wa huwa aalika alladii waa midka baaciu sadaaqatihi saaxiibtinimadiisa sababka keenay tabaadul اlictiqaadi caqiide laysdhaafsaday uu yahay fii rusuuqi اlfadaa'ili fadiilooyinka lagu sugnaashadooda dhexdoodana la laysku dhaafsaday ladaa kullin mid kasta agtiisa xaal fadaa'ishu ay ahaatay kulligaasoo minhumaa labadooda ka mid ah midka saddexaad midkaasaa la cuskadaa kaasaa lagu dhegaa kaas waa midka sababka keenay uu yahay caqiido laysdhaafsaday fii rusuuqi lfadaa'ili fadaa'isha lugu sugnaanshada lagu sugnaanayana laysku dhaafsaday kanuna fadaa'ishiyuu ku sugan yahay kanuna waa ku sugan yahay kanu caqiidadii toosneeduu haystaa kanuna waa haystaa kanuna sunnadii u haystaa kanuna waa haystaa kanu daacadiiuu ku sugan yahay kanuna daacadii taasay marka keentay ladaa kullin mid kasta agtiisa fadaaishu xaalay ahaatay kulligoo midhuma labadooda ka mida mid walba fadaa'ishaasaa ku sugan saasay isku jeclaadeen wa alxubbu fillaah wa sadiiqu lfadiilati fadiilada saaxiibkeeda haadaa oo kan ah cumlatun waa lacag sacbatun adag lacag adag wey cumlada waxaa la idhahdaa ujratulcamal qofka markuu shaqada qabto ujrada la siiyo laakiin sida badan maadaama ujrada loo bixiyo lacag hadda cumlada lacaga loola jeeda marka kanoo kale waa lacag adag sooma jeedin maaha lacag raqiisa maaha waa lacag aad u adag lacagtuna hadday adag tahay helidoodu waa adagta wa sadiiqu oo kan ah cumlatun waa lacag sacbatun adag lacagtaasoo yacizu u adag yahay xusuuluhaa la soo xasilinteeda calayha lacagtaada soo xasiliyo waa lacag inaad heshaa ay adag tahay macnaha inaad hesho saaxiib oo saaxiibulfadiilaa waa arrin adag waxaa la yidhi heliddu waa adagta haddaad hesho inaad xifdidaana waa adagta waa adagta labadaba waa adagi marka koobaad inaad hesho saaxiibkii sifaadan lahaa wanaagga waa ku tusa haddaad ku toosanta waa kuugu kaalmayna haddaad gefto waa ku baraarujina haddaad isaga aad u gefto waa kuu cudurdaara wixiisa waa ku siina waxaaga kaa damaacinma wax yar haddaad u qabato abaala wax weyn ka dhiga wax weyn uu ka dhigaa wax yar ood abaalahood u samaydo se uma jeedid wax kastuu kuu sameeyana inuu wax kuu qabto iska dhigima waa saaxiib adag marka kaasoo kale inaad heshaa waa adagta inaad heshaan wa min nafiisi kalaami hishaam bni cabdilmelig hishaam ibni cabdilmelig hadalkiisa midkiisa qaaliga waxaa ka mid ah almutawafaa sanata oo boqol iyo labaatankii hijriyada dhintay qowlu hadalkiisa uu yidhi maa baqiya kama harin uu yidhi boqol labaatan iyo shan boqol labaatan iyo shantii hijriyada ayuu dhintay qowluu hadalkiisaa ka mid ah uu yidhi maa baqiya kama harin min ladaati dunyaa adduunyada macaanyaalkeedii shay-un hal shayna adduunyada macaanyaalkeedii waxba kama harin ilaa akhun walaala ka haray walaalkaasoo arfacu aan kor uga qaadoo ka suuliyo mu'uunata taxafudi is-ilaalinta culayskeeda baynii aniga iyo wa baynahu asaga dhexdeena wuxuu yidhi adduunyada macaanyaalkeeda wax lagu macaansadoo naftu xiisaydo hal shayaa ka jira wixii kale waa soo maray waa soo maray waa soo maray cunta cuncun ilaa nin boqora cuncuncun markii dambe inta xoogaa naftu ka xiisa dhigtay cuntadii dumar iska guurguurso waa ka xiisa dhigay addoommo intaa rabta gado waa laga xiisa dhigay adduunyo marka wuxuu yidhi wax la xiiseeyo hal shaya ka haray haddeen qof saaxiiboo walaalka ah ood ilaahay dartiis walaalo ku tihiin oo markaad la hadlaydo aadan cabsi qabin is-ilaalintii waad ka saaray meesha ka cabsamaydid hadalkaaga amuu ka cadhooda isweli daad u gafto waa kuu cudurdaara daad sharciga ku gafto waa ku toosina haddaad toosan tahay waa kugu farxa hadalkaaga cadowgaaga u gudbi ma jaajuus maahan hadalkaa qaadi maa kaasoo kale wuxuu yidhi hadalka markaad hadlaydo markaa si furanaad u hadle sababtoo ah asagu amuu kaa cadoodaana isma lihid amuu cid kale warkaaga geeyana maba ka cabsayda ah, waa ammaano warkaad u sheegto qof kale ma laga yaabo inuu u sheego asagana inuu kaa cadooda isma lihid isku dhacdaa si furanaad marka u hadle oo aadan waxba isxirayn oodan isilaalayn kaasoo kalea ka haraydha dubi macaankeed kaas meel yaa ku sheegi kara ah, kaasoo kale adaan heli lahay ah, adduunyo raaxadeed intaasaa ka dhima wax lagu macaansado adduunyo saas wy hadalkan asalkiisa waxaa iskale oo uu ka keenay nin kale mucaawiya ibn abi sufyaan saxaabigaasa iskale marka saasuu yidhi maa baqiya kama harin min ladaati dunyaa adduunyada macaanyeelkeeda shay-un shay ilaa aqun walaal maahane walaalkaasoo arfacu aan ka kor yeelo ka suuliyo mu'uunata taxafudi is-ilaalinta culayskeeda baynii aniga iyo wa baynahu asaga dhexdeenna walaal sidaasa ee adduunyo macaankeed kaasaa ka haray marka kelmadda ah, mucaawiya bn abi sufyaan aa hadal sidaasoo kalea laga soo raray oo ah cunto waa cunay ilaa aanan hadda waxba dhedhana ka dareemayn gaadiid nuucii la rababa waa koray ilaa aan ku nasto socod oon isla horta inaad socoto waayo gaadiid qiimo male in la raaca oo socodka aan xiiseey socod waa guursaday gabdho xora addoommana intaan rabaan helay ilaa aanan u aaba yeelayn wax macaan ka haray lama arko ilaa qof aan la sheekaystooo la fadhiisto oo aniga iyo asaga dhexdeenna aan wax weeyaan xishmadii ka suuriyo waxnaha kelimad aan iska ilaalaa ma jirto kelimaddii igu soo dhacda waa ku hadli karaa ilaa kelimad hadda diin ahaan iyo alla kacabsi aan iskaga ilaaliyo maahan taas moogta alla la iskaga ilaalina intaasa adduunyo ka hartay masaladaas markaa saaxiibada waa masale aad u daqiiqa culummaduna si adag ay uga hadlaan oo aad u badan ay uga hadlaan alimaam alcalaama azaahid alqushayri wuxuu yidhi ladaa'ifu ishaaraadka sida ku sugan juska lixaad safxada sideedaad ilaa safxada sagaalaad wuxuu yidhi shardi waxa waa walaaltinimada qofka walaalka fidiin aad ka dhiganaydo inaadan u baahin inuu kaalmo kaa dalbado ama gargaar kaa dalbado waa inuusan u baahan oo say noqonaydaa waa inaad aad xogtiisa uga warqabto oo meeshuu kaalmo uga baahan yahay iyo garab iyo hillimada aad uga gargaarto si uusan isagu kugu weydiisanba wuxuu yidhi waxaa ka mid a xaqiisa walaalkaaga inaadan u baahin inuu cudurdaartada inuu kuu cudurdaarto intaas waa ka xumaan raalligaa inuusan ku dhihin ood adugu cudurdaarka fididaba marka hore oo tiraa may dhimal arrintaasu waxaa weyaan kolleyba sidaas iyo saasay ku dhacdayo xataa haddaad cudurdaarkiisa gara weydo niyan sidaan kuu yeelay waa gara waa inaad adugu is-eedaydo oo tidhaahdo kolleyba naftayda laa'ima naftayda eedayn badan ee cudurdaar aanan anugu ogayn uu leeyahy walaalkay cudurdaar anugu aanan ogayn uu kolleyba leeyahay naftaydaa dabeecaddeed xumaatayoo mid eedayn badan ah waa inaad tidhahda naftaada waa inaad kula laabataa eedda naftaada waa inaad kula laabataa eedda xaqiisa waxaa ka u yidhi haddii uu dembaabo inaad waxa weeyaan toobadda toobadda inaad ugu yeerto aad xasuusido macnaha hadduu jirada aad soo booqdo hadduu wax ku ishaarana maxaa u daliila aadan dhihin laakiin kolley waa markaysan cibaado ahayn cibaado aduu aadan garanayno dee amase shay munkar ah hadde qofna lagama yeelo ee wax kale uun laga hadlaya xaqiisa waxaa ka mid a ballankiisa hore inaad ilaalido asaga waa inaad ilaalido xaqiisa ehelkiisa aad ilaalido xidhiirka laleh hadduu joogo iyo hadduu maqan yahay haduu nool yahay hadduu dhintaba waxaa la yidhi saaxiibka wax dhabtaa waa midka markuu kuu dhow yahay wax ku siiya hadduu kaa maqan yahay ku ammaana haddii la dulmiyo iska cafiya haddii la cidhiiriyo waasiciya qofka kaas hela saaxiibkii runtaa kaasa hela khaliil ibnu axmed wuxuu yidhi afaraa lagu gartaa uri ukuwada intuusan kaa aarsan kuu dhaafa hadii loo gefo macnaha wanaaguu kuu malaynaa tuhmadii ka hor kalgacaladuu bixinaa weyddiisigii ka hor cudurdaaru bixinaa ceebaynta ka hor waa halka saasaa lagu yaqaan alimaam abi cumaan alxiiri wuxuu yidhi inta la weydiiyey suxbada oo wuxuu yidhi suxbada asuxbatu macallaah bixusni اladab suxbada macallaahi ah edeb wanaag iyo cabsi daa'ima iyo muraaqaba waa in qofku ku noolaadaa edab wanaagsan haybad iyo cabsi daa'ima muraaqaba daqiiqad walba inaad dareemayd in allah la socdo qowlkaaga iyo ficilkaaga suxbada maca rasuulana waa mulaasamatu اlcilmi wa sunna inaad laasimto inaad dariiqii nabiga barato kadibna inaad raacdo sunnadiisa tilaab tilaab inaad u raacdo suxbada rasuulkaad wanaajinada waa saas suxbada awliyada la jirkooda waa ixtiraam iyo khidmu inaad ixtiraamto inu adeegto suxbada walaalaha waa bilbishr walimbisaad wa tarki linkaari calayhim maa lam yakun kharqa shariicatin aw hadka xurmatin waa weji furfurnaan bashaashnimo inaadan wuxuu samaynaa ku inkirin hadduusan sharciga dilaacin ah ama uusan xurmo ku xadgudbin sida ilaahayba yidhi khudi اlcafwa waamur biاlcurfi wa acrid can اljaahiliin oo xataa adiga hadduu kuu gafo iska cafi laakiin hadduu sharciga ku tunto maya sharciga ku tumanaad leeda wuxuu idhi suxbada maca aljuhaal asuxbatu maca aljuhaal biاnadari ilayhim bicayni raxma waa inaad il naxariiseed ku fiiridaa wa ru'yati nicmat illaahi calayka waana inaad markaad aragto dadka juhaasha qayilaya kuwa sigaarka caba kuwa qaadka cuna kuwa caytama kuwa isbaarada u taallo dadka barooniga cayaara fasaadsan markaad aragto il naxariiseedaa lagu fiiriya waxaana la gartaa nimcada iyo abaalka ilahay adiga kuu galay ilahay kuwaas inuu kaa badbaadiye ousan kaa mid dhigin naxariisaa lagu fiiriya maxaa yeele ilahay iyagoo kale kaama yeelin waana loo duceeya ilahay inuu balaayadaas ka caafiyo loo duceeya ilahay inuu balaayadaas ka caafiyo balaayadaas jahliga ilahay inuu ka caafiyo waynaad tihi alxamdu lilahi aladii caafaanii mima btalaaka bih wafadalanii calى kaiiri miman khalaqa tafdiila laakiin saaxiib laydha ha la qaybiyo hadalka calaamatu ibn اlqayim badaa'ic اlfawaa'id oo uu soo raray shaarixa nafakulqaydka hadal ka cajiibsano ma jiro saaxiib ha la qaybiyo wuxuu yidhi dadka aad la mucaamalaynayso oo aad dheehaydo oo dhex gelaydo afara loo qaybiyo afar qayboo dadka u qayb wuxuu ka soo raray badaa'iculfawaa'idka juska labaad afar boqol sagaashan iyo sideed qof mukhaaladadiisu waxay la mid tahay cuntada cunto miyaa laga maarmo habeen iyo maalin midna cunto lagama maarmo cuntada marka lagama maarmo habeen iyo maalin markaad u baahataa loo yimaadaa markaad cuntada baahideeda ka gudatana waa laga taga ee lama ag fadhiyo cuntada sooma kuwaas wuxuu yidhi nuucaas ah weligaa qofku waa u baahan inuu dhex inuu la mucaamaloodo nuucaasna acazu min alkibriiti alaxmar uu yidhi dahabka gaduudan waa ka qaalisan yihi ah. acazu min alkibriiti alaxmar ah. dahabka cas way ka adag yihiin waana ka qaalisan yihiin oo macnaha helidda la helaa way ka adagta yay yihiin wahum alculamaa waa culummada oo aqoonta u leh billaah ilaahay sifaadiis yaqaana wa amrihi ilaahay amarkiisa yaqaana wa makaayidi caduwihi ilaahay cadowgiisa makrigoodana yaqaan makriga cadowga ilaahay oo shaydaanku ugu horeeyo amraadda quluubta ku dhacdana yaqaan sida loo daweeyana yaqaan ilaahay u nasteexaynaya kitaabka alle u nasteexayna rasuulkiisa u nasteexayna khalqiga u nasteexayna fa haada darbu fii mukhaaladatihim alribxu kulluh kuwaas la mucaamaloshadooda faa'iidoo dhan ayagay ku jirtaa wakhtigaad dersiga u baahantaad imaane markaad dersiga qaatana waa tegi waa qaybta koowaad qaybta labaad waa qolo mukhaaladadooda iyo dheehidoodu dawadoo kale ta dawo goormaa la qaataa markaa jiranta ah, markaa jiranta markaa jirata lagama maarmo ah. haddaad adoon jiranayn qaadato dawana cuduray kugu noqee dawadu iyadaa dhibaato kuu geysay soo waa dawadoo kale yaa waayo waa dadka mucaamalada adduunni ka dhaxay waxbaad gadan rabta waxbaad ijaarane waa ka guursane mucaamalada banu aadanka dadka ay kaala dhaxayn wey markayd mucaamalo sharciga waafaqsan uga baahato la macaamilo ayadoo mucaamalo taagmayna haldhehin hana dhex joog ah, uduray kugu noqonaya cuduray kugu noqonaya inta mucaamalada baahideedu egtahay ku gaabso haddii aad la sii muaama adoo mucaamala jirin iska dhex joogto ah, khalaas cuduray isku bedelay mucaamaladooda nuuca saddexaad wuxuu idhi waa cudur ah, cudur oo kale waa iyagu dheehidoodu waa cudur cudurna way iskhilaafsan yihin maraatibtiisi awoodiisa iyo dacfigiisa qaar waxaa ka mida cudur oo aan dawo lahayn cudurkoodu qaar waxaa ka mida cudurkoodu uu yahay cudaal musmin musmin waxa ladhaha cudurka aan daw inuu raysashadiisana jee laga qabina ah, ah, alcudaal iyo musmin waa isku mid waa cudurka daariyey dhaqaatiirta oo dawadiisa aan raje laga qabin qaarna waxa weeyaan daw xoga un cudura ah waa wuxuu yidhi kuwaas yayyihiin waa dadka aadan diin iyo adduunyo midna ka faa'iiday la joogidooda maslaxa diineed kaa soo geli mee maslaxa adduunyana soo geli waana ku khasaare ama diinteeda xan ku geliyeena waxa weeyaan wax un jamaacadii kaa daahiyeena ama diinkaagay khasaare u keenayeen ama adduunyadaada ayagiina wax faa'iidaa kaa soo geli fiiri hal midug ama diinkay khasaare kaaga keenayeen ama adduunyada ama labadiiba wax faa'iidahu ka imaanme marka waa cudur wuxuu yidhi kuwaas hadday makansato mukhaaladadooda adiga oo aad la xidhiirto waa cudur oo weliba dilaa'a makuufka waxaa laydhaha xanuunka loo dhinto ah, waa cudur oo inaad u dhimato laga cabsanayo makuufka waa saas wuxuu yidhi waxaa ku jira qaar mukhaaladadoodu aysan cudur weyn ahayn oo gowsku xanuunay ay la mid tahay ah, xanuun kuwa kugu darnaana ah, dad ka tagto xoogaa xanuunka gudayna qaar saasaa ku jira waxaa ugu yaab badnaa wuxuu waxaa ku jiruu yidhi qaar mukhaaladadoodu ay tahay xumar ruux naftaada qandhadeedii waa dadka la dhibsado sheekadooda wuxuu idhi hadduu asagu inta sheekeeyo sheeko fiican sheegi maha laga faa'idaysteen adigana ku dhegaysanma oo kaa faa'iidaysanma maanta o dhan waa iska sheekaynaa xikmadna male hadal dadka haqiilka le baqiidku waa saas waa qofka culayska kugu ah oo caqligiisa loo caroodo ma xikmad badna maantan wax buu sheega wuxuu isleeyahay fadhigaba waxa qurxina waa adiga daadan adugu sheekayn fadhiguba ma qurxoonaade wa maca daalika culays uu kugu haya culays uu kugu haya mana aamusaayo kaa faa'iidi ma xikmad laga faa'iidana kuu sheegi ma soo ma jeedin shaafici wuxuu laga sheegay yuu yidhi inuu yidhi qofka nuucaasa oo aqiilkaa ah, weligay dhinacayga ma fadhiisan ilaa dhinacaas waxaan dareemaha dhinac kale inuu ka hooseeyo waxaansa garabkaan hoos u dhacay hadduu qofkaas ila fadhiiso uu yidhi ibnulqayim maalinaan arkay yuu shiikaygii waa sheekhulislaam ibnu taymiya nuucaas nin ah oo shiiku iskaga dulqaadanaayo aan arkay yuu oo awoodihiisii ay dhammaadeen oo daciifeen oo ka daciifeen dulqaadkii markaasuu isoo fiiriyey markaasuu yidhiuu yidhi la fariisiga qofka faqiilka ah oo macnaha naftu dhibsaydo lala fariistaa waa qandho ah, mansilka qandhadiisa wey meeshaas la joogo qandhadeedi iyo wey markaasuu yidhi laakiin arwaaxdeenna waa iska daa'imtay qandhadaas marka caaday noo noqoteen xanuunkaas oo iskaga dul qaadanna dadka noocaas oo kale marka ila dadka ilaahay isku si uma abuurin mogta qofkan maahan dembi wiciis ee waa uun dad sida ilaahay u abuur caqligiisa xoogaa iska si u naaqisa ma xikmad badna wax aad ka faa'iidayda lama arko waa iska daldalmaa qofka noocaasa marka qofkii lagu imtixaano waxay tahay yuu inuu iska sabro inta ilaahay faraj uga furaa xoogaa la iska sabraa siaa kaa tegi dooneen hadalkana adugu haddaad moog aduu aadan wadin qofku marka dambe waa qasabu joojiya lamana eh, eh, war naga aamusa xikmad malihida lama yidha ila qofkii moogta waa dhibaatayd saa tira naga aamusan xikmad sheegi maydide saas lama rabo waa loo aamusaa hoogaa waa loo kaadiya waa la dafciyaa asaga um soo joojin doono meel un ku jiro si un baad marka ilaahay farajka ugu furi doona si un baad faraj uga yel markaad faraj ka hegtaa laga taga qofkii asagoon dhibaato dareemin qofkii waa inaysan dhibaato aadan ku sallidin oodan sabartay dadka ilaa loo dulqaataa la raba qismiga afraad wuxuu ihi waa halaag kulligiis halaag oo dhan waa nuucan afraad mukhaaladadiisu waxay ka dhintay yui bimansilati akli sumi sun adoo cunay la dhiganta inaad qofkaas la joogtaa fa in ittafaqa liaklihi tiryaaqun haddii markaad cunto dawo aad cunto tiryaaqa waxaa la dhahdaa dawaau sumuum ah, dawada sunta lagu daweeya la dhahda tiryaaq marka waa dawaau sumuum wuxuu yidhi markaad cunto haddaad dawo ka daba qaadato wa ila macnaha fadaaka waadix taas waa cadda wa ka roonaane ila sunta dawadeediiad qaadatay waa ka roonaane wailaa faaxsana allahu fiihi alcazaa sabarkaaga allah wanaajiyo u dhammaad qofkaas allah kaa sabar qofka dadka nuucaasa la fadhiista sabar allah kaa siiyo sabar allah kaa siiyo markaasuu yidhi wamaa akara haada darba fi nnaas laa kaarahum allah ku badanaa dadka kuwaas ilaahay ma badiye ilaahay ma ku badanaa ummadda wa hum ahlu اlbidaci waاdalaalati asaaduuna can sunati rasuuli اlahi salى اlahu alay slam waa dadka ahlulbidac ahlu dalaalka ah ee sunnada rasuulka ka celinaya dadka salى اlahu alيه wasalam addaacuuna ilaa khilaafiha ee dadka ugu yeeraya sunnada khilaafkeeda aladiina yasuduuna can sabiili اlahi wayabquunaha ciwaja waa dadka ka celinaya dadka dariiqa alle oo dariiqa alle doonaya inay dadka u tusaan ciwaj inuu qalloocan yahy diinka alloo saxdaa waxay dadka u tusayaan inuu yahay meel qalloocan waa kuwaas fayajcaluuna bidcata sunna bidcadii waxay ka dhigayeen sunoo kale sunay kaaga dhigayen bidcadii waay kaaga dhigayen sunadiit wa sunata bidca sunadii nabigana bidcay kaaga dhigayen tiro badana maaa walmacruufa munkara shayga wanaagsan munkaray ka dhigayaan walmunkara macruufa shayga munkarkaana wanaagay ka dhigayaan wa hum aladiina ru'yatuhum qada alcuyuun kuwaas aragtidooda waxay tahay firirka isha gala Ah, inaad isha ku aragto indhahaaga qodaxaa gashay firiraa galay wa xuma alarwaax waana nafafyaalka qandhadoodii iyo xumadoodii wa suqmu lquluub waa qalbiyaalka jiradoodii yudayiquuna adiyaar wa yuqalluuna alascaar deegaanadana way ciririyaan siciryaalkana koray u qaadaan walaa yustafaadu bisuxbatihim ma laga faa'iidaysto la saaxiibidooda ila alcaaru ceeb maahane iyo washa naaru xumaan ashanaar almru اlmashhuuru biاlqubxi wاlcayb a la ihahda hanaarka almru اlmashhuur biاlqubxi wاlcayb aa la ihahda shanaarka waxaan bale iyo ceeb ahayn lagama faa'iidaysto marka afartaasaa loo qaybiya saaxiibada ee miisaankaas qaado wa min laiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mid a xaylaha qariibka laiifka waa la shayga qirada yar laakiin hadda waxaa loola jeedaa shay naadir oo qariib ah wa min ladiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mid ah yuqayadu la xidho halkaas waa qaaf yuqayadu waana majhuul ficilku yuqayadu iska fiiri mar oo nusqooyinka gabalaa yufiidu u qoraya marka asalkii matnigana waxa weeyaan yuqayadu ah ku taalla iyo nusqooyinka badanba sidaasna weeye wa min ladiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mida yuqayadu la xiro waxyaalaha la qoro macnaha waxaa ka mida kuwooda naadirka qowlu bacdin gobolkood hadalka ay yidhaahdeen alcuslatu ka fogaanshada dadka laga fogaado oo dadka laga dhex baxo qofku keligiis meel iskaga noolaado min hayri cayni lcilmi cilmiga cilmiga cayntiisii kayrkeed xaal ay ahaatay cusladu zallatun waa simbirirxaf cilmun soocaynu kuma jirto culo ah, cuslo waxaa la idhahda qofku dadka inuu ka dhex baxo maalan waxaa dhacdo inta iska tago iska guuro oo wuxuu degaa buurahaas meel ah keligiis kaga noolaado ah, ama magaalada geeskeedaasu iska dega wax banu aadana lama joogaan cusla la yidhahda ka dhexbixidda dadka la yidhahda marka cuslada haddii qofku sameeyo cilmina uusan lahayn taasu waa sambirixasho sababtoo ah xulu alle ku caabuda ilaa moogta waxaa la rabay markaa dadka ka dhex baxdo dadka uga cararayda inay noqoto dunuub yaysan kuu soo jiidin daaco alle aad aad la fogaata saasaa la rabay soo maahan geed la gasho geedka yaa wax kugu baraa iyo meesha aad gashay jahligeed markuu hayda salaaddaa kaa qalday wax kuu toosaayana male saakaliga aad tahay xataa qofku arkaayo kule salaadda waa kaa qaldanta lama arko adkaartaa kaa qaldame salaaddaa kaa qaldame cibaadaadkaagu waa kaa qaldame wax kuu toosaayana male marka waa simbirxasha wax ma tarto markaad cuslo samaynaydo dadka ka dhex waa inaad leedahay cilmi aad all ku caabudo cilmi aad all ku caabudo inaad leedahay markaase waxay yidhahdeen alcuslatu ka dhexbixidda dadka laga dhex baxo min hayri cayni اlcilmi cilmiga cayntiisii kayrkeed xaalay tahay oysan cilmi wadan zallatun waa simbirxashu wa min hayri zaayi zuhdi zuhdiga zaayidiisii kayrkeed xaalay tahayna cilatun waa cudur tanna waxa w zuhdi soo zaayi kuma jirto waxaa la rabaa waxaa dadka uga dhexbaxayda inay zuhdi aheed dadka markaad ka dhexbaxayday zaahidid aad xumaanta iyo xubu dunyaa iyo xanta iyo munkaraadka ishaadu yaysan ilaahay caasin oo wax ay munkarayay arag dhegtaadu yay ilaahay caasin oo aysan maqal wax ilahay lagu caasina waxa weyan dadka waxaad uga dhexbaxday waxaa la rabaa inay ahayd zuhdi laakiin fiiri hawdkaanaad gashay macaasiyaadna ku haydaan waa iska jiiftaan ah taas waa cudur cuduraad qabtaa dadkaad u necabtahay maahane ayr meesha kuma haydin qofwaxa w dadka iska necebaato cudur gaara qaba ayr hadde male taas waxaa labaa meesha inaad cibaad kula jirto meesha inaad cibaade kula jirto dad meesha aad iska jiifto ta ka dhex baxda ummadii jumco male jamaaco male qur-aan badan akrima adkaar male waxa weeyaan cuduraad meesha la taalla waa mota cudurada nuuca marka cudur nafsiyaad qabtaa oo dadka kaa cayriye alla kacabsi kuma geyn meesha waxaa la rabaa zuhdi meesha inay cibaado badan ku haydo marka cusladii macnaheedu marka xaa soo baxay laba shay wey faa'iidadeedu koow qofka dadka ka dhexdhaaba inuu cilmi leey uu alla ku caabudo labo cibaado inuu meesha ku hayo ah, waana waktiga fitanta nabigu sala allahu alay slm qofka wir diinkiisu u badbaadaa qof buuraha iska dega cibaadana ku haysta fiiri waa shardi marka waa in aad cilmi iyo waa inaad haysato cilmi iyo cibaado labadaas markaas cusladu qiimay leedahay maxaa yeele ishaadu waxay alla ku caasida arki min dhegtaadu ilaahay caasi min lugtaadu caasimin wax walba cibaadana waa haysataa ee waa liibaantay markaad sideedana ogow dadka laga dhex baxo qofku sidiisa haba yaraystee dadka inaad in badan iska yaraydo waa faa'iido weyn waana waxaa qulubtu ku noolaata imaamu axmed fakulqaydkana sheekalana waa soo raraye ibnu muflix wuxuu ka soo raray alaadaabu sharciya imaam axmed inuu yidhi kafaa bilcuslati cilma cuslo ah cilmi ku filan wuxuu yidhi waxaan arkay waxdada wa ra'aytu alwaxdata arwaxa liqalbii wa inii laashtahii maa laa yakuunu waxaan ogaaday yidhi waxdada qalbiga iga inay u raaxo badan tahay waxaan jeclaadaa waxaan dhacaynu waxaan dhacayn oonan helaynaan iska jeclaadaa waa maxee ashtahii makaanan laa yakuunu fiihi axadu min annaas waxaan jeclaadaa allow yaa jooga meel aan qof dadka ka midu ku noolayn keligay ah, keligay ilaah iskaga caabud ah, sababta keenayda maxay tahay saas loo jeclaadaa dadka ka dhex bicidooda dunuun almisri wuxuu yidhi shucabul aymaanka wuxuu ka soo raray bayhaqi ma aanan arag weligay shay ikhlaaska qofka uga diri og qalbigiisa wax ikhlaaska uga bixi og lam ara shay-an abcaa lialab اikhlaas min alwahdi ah. weligay ma aan arag wax qofka uga bixi og oo macnaha uga xambaari og ikhlaaska kalinimada kalinimada saas daraaddeeda salafka cibaado kasta oo ay samayn karaan iyadoon la arkayn iyadoo loo jeeda ma samayn jiro ayu cibaada ay samayn karaan ayadoon loo jeedin ayadoon loo jeeda ma samayn jirin ee waxay samayn jireen iyadoon loo jeedin tii laakiin mid waxaa jirta aanay samayn karin oo maxaa ka mid ah shanta salaadood shan salaad waxaa laga rabaa in jamcada muslimka la tukado taasaa ka mid ah jumcadaa ka mid ah marka acmaashaas jamaacadii lagaaga xiray maahane intay cibaado samayn salaatuleylka qol gaalay ku tukanayn meel gaalan wax arkaya la arag soonka inuu soomooyin kale ma taqaanin adkaarahooda gaalay u akhrisanayn qur ikhlaasayna doonayeen wuxuu yidhi liannahu idaa khalaa lam yara hayr اllah qofku markuu kali noqdo allah cidaan ahaynu arki me waidaa lam yara hayrullaahi lam yuxariku ilaa xukmullah marka fiiri qof aan ilaahay maan cid kale u jeedin oo salaad u taagan oo adkaar akhrinaya oo qur-aan akhrinaya qofkaas maxaa dhaqaajinaya ilaahay xukunkiis bis wax kaloo dhaqaajina maa le ilaa ciduu suuso lamama arkee iiri ah. wax kaloo dhaqaajinaya male qofkaas marka sidaasay u jeclaadeen dadku culummada rabbaaniyiinta waxdada iyo cuslada markaasuu yidhi waman axaba alkhalwata faqad tacallaqa bicamuudi اlkhlaas qofka jeclaada waxdada oo khalwada khalwada waa inaad keliga meel khaali ku noqoto qofka khaalinimada jeclaadaa wuxuu ku dhegay tiirkii ikhlaaska tiirkii ikhlaasku ku dhegay wastamsaka biruknin kabiirin min arkaani sidqi wuxuu qabsaday tiir weyn oo tiirarka runta ka mid ah wamaa akhlasa cabdu lilaahi ilaa axabba an yakuna fii jubbin laa yucraf qof ma jeclaado qof ilaahay cibaadada uma kali yeeladhi qof mukhlis ma noqdo oo mukhlis ma noqdo ilaahay addoon uma kala yeelo cibaadada ilaa wuxuu jeclaadaa ceel gorofa oo wax yaqaan la arag inuu iskaga dhex noolaado mar kastuu qofku ikhlaaska uu galo wuxuu jeclaadaa meelaan aadmigu arkin inuu ilahay ku caabudo waana shay qaali ah qofku arrimahaas inuu aad iskaga doondoono ibnu xibbaan kitaabka qiimaha badan ee aan qof daalibu ka maarmin rawdat اlcuqalaa oo wuxuu ka soo rara hadal la yaab leh wuxuu yidhi ibnu xibbaan alwaajib calى alcaaqil luzuumu اlictizaali can الnaas waajib waxaa ku laasim ku ah qofka caqliga leh inuu laasimo inuu dadka ka fogaado maca tawaaqii mukhaaladatihim isagoo iska ilaalinaya iska ilaalinaya dadka inuu dheeho id اlictizaalu min annaasi low lam yakun fiihi waa fiihi meeshaa low lam yakun fiihi khaslatun tuxmadu ila salaama min muqaarafati اlma'aasim lakaana xaqiiqan bilmar'i allaa yukadira wujuudahu anlaa yukadira wujuuda salaamati biluzuumi sababi اlmuؤadi ila اlmunaaqasha wuxuu yidhi ictizaalka oo dadka laga fogaado hal arrin oo la mahdiyaa haddaysan ku sugnaa lahayn ilaa inuu qofku ka nabadgelaa dunuubta maahan daa dadkii ka dhex baxdo xantii iyo beentii iyo iftiraagii iyo heesihii iyo muusiqii iyo naaga qawan ishaadu ku dhacdo baloo dhan aad ka badbaadi wax kale iska daa kale noqoshada haddaysan ku jiri lahayn ilaa qofku inuu ka nabad galo inuu kasbado macaafin iyo dunuub maahane xaqiiqo wuxuu ku noqon lahaa qofka inuusan iskaga wasaqayn allaa yukadira wujuuda salaama inuu nabad galo oo dunuub ka nabad galo helidda la hela inuusan iskaga wasaqayn in la helo sababkii keeni lahaa niqaash inuu aakhira la geliyo niqaashku waa inaad dembi gasho landambe dadka shaba lagula niqaasha ah. aqri sababkii keeni lahaa niqaash waa inuusan iskaga wasaqayn sababka niqaashka keena waa inaad dadka dhex gasho dadka markaa dhex gasho xana diyaara beena diyaara iftiraa'a diyaara cadaawa diyaara xid iyo xaysnima diyaara balaayo o dhamaa diyaara baloo dhamaa imaanay wuxuu yidhi wa ama sababu aladii yuujibu اlictizaal can اlcaalam kulih sababka waajibinaya in caalamka oo dhan laga fogaado oo laga ictisaalo laga socmo fa huwa maa caraftuhum waa waxaan ku aqaanu bih oo waa maxe min wujuudi dafni alkhayr wa nashri shari khayrkana waa qariyaan sharkana waa faafiyaan caalamka saasaa lagu yaqaanaa wuxuu yidhi wa sayi'a xumaanta waa muujiyaan umaan wuxuu yidhi min wujuudi dafni alkhayr wa nashri khayr yadfanuuna way aasaan alxasanata dhe yadfinuuna way aasaan yadfinuuna way aasaan alxasana wa yudhiruuna sayi xumaantana waa muujiyaan fain kaana almar'u caaliman badacuuh qofku hadduu caalim yahay bidcay ku xukminayn bidcoole ay leeyihin wain kaana jaahilan cayaruuh hadduu jaahil yahayna waa ceebaanaan jaahil weeye waxba ma ogey leeyi xabad ma yaqaana jaahil wain kaana fawqahum xasaduuh duu ka sareeya ka cilmi badan yahay waa xaasudaya wain kaana duunahum xaqaru hadduu ka hoosayna waa liidaya waa ihaanaysanayaan waa xaqirayaan wain nadaqa qaaluu mihzaaru haddii uu hadla waxay leein war badana iska daldalma balma aamuso wain sakata qaaluu cayiyu hadduu aamusan waxay lein jaahil waay wuxuu sheegu waayo waa kan iska aamusa meel aad uga nabadgelayda male bal fiiri Ah, meel aad uga nabadgelayda male bal fiir waxaas subxaan allah wa in sakata qaalu cayiyo fanaadimu filcawaaqibi marka qofka ka shallaaya arrimaha ciribtooda alle maxaan saas u yeela allemaas qofka arrimaha ciribtooda ka shallaaya man iqtara waa qofka ku kadsooma biqowmin haadaa nactum dad sifadoodu sidaas tahay ah, dad sifadoodu nuucaas tahay wa qarahu naasun oo ay kediyaan dad haadihi sifatun sifadoodu ay qofkaasu ciribtoo ka shallaaya hadalkaa khadaabiya kasii cajaa'ib badan isna akhriya waa u daldalay wax badanuu soo raray khadaabi waaba ka darayba wuxuu yidhi ardada kuu timaado ku yidha diinan kaa barayna iska ilaali ayaga halkaasuu asa u gaasiiye kuwaasuba kadigi acdaa wey jawaasiis ah kuwaasuba aad ugu fogaadey marka akhriya marka wax badan cuslada waa shay qaali ah qofka xataa wax kale haddaad weydo habeenkii waxaa la isku dayaa meel gaara ah inaad un waktiyada habeenkii un ilaahay ku caabudo dad xataa si kale dadkaadan markaas aadan adigu cuslaaysan kugu suurtogelin habeenkii waktiyada ka mida noloshaada meel gaarahood ilaahay ku caabuddo ku tukato ilaahay ku barido qur-aan akhrisato adkaarta ku akhrisato inaad hesho xataa isku da wax kale haddaad weydo sideedana dadka in laga socmo oo qofku magaalada ka guuro oo meel cidla iska dego iyo inuu dhex joogo waxay ku xihan tahay haddii uu cilmi leeyahay dadkana uu wax ka islaaxi karo inuu ku dhex jira u ajar badan oo uu islaaxiyo dhibkoodan ku sabro shartoodan intuu ka digtoonaa kara ka digtoonaado oo uusan dadka la wadaagin xumaanta xanta uusan la wadaagin beenta iftiraaga sharta cadaawadda fitanta ee uu wanaaggan u sheego kan carar ah, ilaa fiiri qof hadduu cudur khatara oo dilaay ah ama cudurrada gudboo faafa laydha hadduu dhakhtar daweyna muxuu sameeyaa qofkana inuu dawey tago iskana ilaali tago soo ma ah saasuu samayna ah, qofkiina inuu daweeyuu raba waana iska ilaala sooma marka qofka waxaa la rabaa dadka inuu ku dhex jiro haduu cilmi leeyahay oo uu islaaxiyo fasaadkooda iskana ilaaliyo inaysan fasaadin isaga haddii uusan aqoon badana lahayn xooga uun alle ku caabudan uu haysto duurka inuu uga gala uga qayr badan oo hadda waxba ka islaaxin karin ama islaaxiiba uusan u suurtagelin isagoo aqoontile inaan laga qaada inaad dhacdo ah, oo uusan waxba u suurtagelin markaasoo kale inuu ka dhex baxa u qayr badan alfasl haami fasalka shaneeya aadaabu daalib waa ardayga aadaabtiisa fii xayaati noloshiisa ugu aadaab ah xayaatada alcilmiyati ee cilmi noloshiisa cilmi qofka aadaabta laga rabo alfaslu alkhaamis fasalka shaneeya aadaabu daalib waa ardayga aadaabtiisa fii xayaati noloshiisa ugu aadaaba nolosha alcilmiyati ee cilmi macnaha qaabkii cilmi dalbidda wey qaabka u noolaanayo qofkii alaslu araabic wاlcishruun asalka labaatan iyo afreeyaa kibaru اlhimmati waa hanweynan fi lcilmi cilmiga dhexdiisa qofku uu yahay mid ku hanweyn waxaa la rabaa qofka daalibcilmigaa ah, qof aad u hanweyn inuu yahay oo damaciis uu weyn yahay haddaad isleedahay dhowr kitaab laqbayso meel ka gaarimayd cilmiga waxaa la rabaa inaad hankaagu gaadhsanya meel fog ood istidhaahdo bukhaari oo kale iyo muslim oo kale aad noqotid xagga xadiidka xifdigiisa xagga luqadana siiba weyhiyo ina maalig oo kale aad ka gaarta ama ka sana martid ah. xagga tafsiirkana xaafid ibnu kaiir iyo ibnu jariir aad kor uga kacdid oo meelaysan gaarin aad gaarta in u fakerto wey markaasaad meel gaarayda marka hore ad istihahdo raggaas Ah, raggaas waa tageen kuwaas meel lama gaari karo khalaas adna meel tegi mayd ah, adaaba mogta col hortiisaan jabaya nin laga sheegay soo maa waaba jabtayba adiga marba haddaad marka horeba danac weynu kugu jirin mar horaadba jabtayba ah, col hortiis jabaya kugu dhacday maxaad keenayda hmm, maxaad keenayda saas daraaddeeda culummadu waxay sheegi jireen culummada gobol markay ardadooda yidhaahdaan kale yaa raba inuu noqdo muxadisiintii waaweynaa mid ka mida loo soo qaada markaasuu leey anuu maya sheekh inaan ka sara maraan raba ha saas inaad u fakertaa ha bukhaari maaha nabi nabi maaha so bal carab maaha waa cajami u fiirso meeshaan ilaahay baa gaarsiiyey bifadli illaah laakiin sababu la yimi soo maa khalaas sababtii la imow ilaahay biiy bixintaas lahayaa jooga nabi maaha waa arday dadaalay oo ilaahay meel gaarsiiyey khalaas intaas waa inaad ogaato hadaad intaas garato oo dadaasho u fakerto waxaa dhacda meeshii meel ka sarreed alla inuu ku gaarsiiyo u dadaal marka u faker marka saas kibarulhimmati hanwaynan filcilmi cilmiga dhexdiisa lagu hanwaynaado min sajaaya alislaami islaamka dabeecadiisa waxaa ka mid ah attaxallii ku sifoobid iyo isku qurxin bikibari lhimmati himmad weyna laysku qurxiyo min sajaaya alislaam islaamka dabeecadiisa waxaa ka mid a sifaadda uu dabeecadda qofka uga dhigo ataxalli isku qurxin bikibari lhimmati hanweyna la ysku qurxiyo kibarulhimahaasoo markasi saalibi walmuujibi markazi in la yidhaha markazu haddii la yidhahdana mubtada loo soo qadaraa huwa kibarulhimuhu markazu saalibi waa midka wanaagga u diidaya xaruntiisa wanaagga kan diidaya xaruntiisa weeye fii shaksika daatadaada waalmuujibi waa muujib ah, muujib maaha muujib midka wanaagga ku waajibinayo ku sugaya weeye fii shaksika daatadaada kibarulhimahaas haddii lagaa helana asagaa wanaagga naftaada ku sugaya haddii lagaa waayana asagaa kaa siibaya wanaaga oo kaa anfinaya waa markaska dhan oo saalibka iyo muujibka waa isaga marka nusqooyinka gobol kibarilhimati bikibari waxaan rabaa markezi saalibiyaan rabaa markezi oo kasrisan sidaasay u dhigan yihiin marka haddii waa laga sifayna markaas kibarulhimahaasoo markasi saalibi kan anfinaya xaruntiisa ah fii shakhsatika daatadeeda fii shaksika daatadaada uu wanaagga ka anfina wlmuujibi wa markasulmuujibi midka sugaya fii shaksika daatadaada wanaagga ku sugayana xaruntiisa ah ibararaqiibi alraqiibi oo sifadiya lagu wada kibarhimahaasoo alraqiibi kan ilaalinaya ah calaa jawaarixika xibnahaaga ilaalinaya oo xumaanta iyo waxyaalaha aan u qalminka ilaalinaya kibarulhimmati kan waa mubtada sidiisana loo dayna kibarulhimmati himmad weynan yejlibu laka wuxuu kuu soo jiidaa biidni illaahi ilaahay idankiisa khayran khayr khayrkaasoo hayra majduudin mid la goynayo kayrkiisa khayr aan go'ayn aad ka heli doontaa kibarulhimmah kibarulhimmati hanweynanka yejlibu laka wuxuu kuu soo jiidaa biidni illaah ilaahay idankiisa khayran khayr khayrkaasoo hayra majduudin hayra maqduucin mid la goynaa hayrkiisa litarqaa si aad u korto ilaa darajaati lkamaali dhammaystiranka darajooyinkiisa litarqaa si aad u korto ilaa darajaati alkamaali dhammaystirnaanta darajooyinkeeda fa yujri ajra ay ka timidoo waxa weeyaan afcala weeye yujri aad leedahay fa yujri wuxuu ku socodsiinaa kibarulhimuhu fii curuuqika xididadaada dama shahaamati waa mafcuul bigi ah, yujri dama shahaamati gobnimada dhiiggeeda dhiigga gobnimada xididadaada mara markaasaad waxyaalaha hooseeyo dhan aadan lagugu tusi karin laguma tusi karo waxyaalaha hooseeyoo dhan ma aqbalaydo naftaadu aqbalimi ma aqbalaydo dhiigga gobnimada xididada mara fa yujri wuxuu ku socodsiinaa kibarulhimuhu fii curuuqika xididadaada dama shahaamati goobnimada dhiiggeeda iyo waraqda guluf ama orod fii maydaani اlcilmi wاlcamal goobta cilmiga iyo camalka la ordo inaan cilmiga lagaaga dheerayn inaan camalka ku dhaqmiddaa lagaaga dheerayn halkaasuu kugu ordisiina ah. halkaasuu kugu ordisiina halkaas uu kugu ordisiina laakiin haddii kibirlhimaysan kugu jirin khalaas ah wasiir aan gurigiisa wardiga ka akriyo arbacada oo xoogaa isiiya iisoo raadiyaad leedahay halkaasaad ku dhacayda haddii kabilhimaha lagaa siibo waa kuu dhammaad waa kuu dhammaad wasiir oo mid ah ama mid koo xoogaa ganacsadaahoo gurigiisa adkaarta maalinta habeenka arbacada aan ku akriyo kaasaa la iisoo fiiriyaa intaasaa noqonayda damcaada eber wey marka dhulkaad ku dhacday soo ma dhulkaad ku dhacday falaa yaraaka naasu dadku ku arki mayaan waaqifan xaal aad tahay mid taagan ilaa calaa abwaabi alfadaa'ili fadaa'isha albaabadooda maahane fadaa'isha albaabadooda adoo taagan maahane meel kale lagugu arki maaha meel kale maya raje kama qabtid walaa baasidan xaal aad tahay mid fidinaya ku arki mayaan yadayka labadaada gacmood ilaa limuhimaati alumuur arrimaha kuwooda muhiimka maahane wax kale adoo gacanta u taagaya lagu arki waxyaalaha muhiimka n kaliya waxyaalaha muhiimka qiimaha leh sharaxa wuxuu yidhi sheekh maxamed bin saalex alcuthaymiin kibarulhimaha markuu aad u soo ammaanay wuxuu yidhi waaa waxyaalaha ugu muhiimsan himamka daalibka waxaa ka mid a ah inuu doonayo inuu noqdo hogaamiyaha muslimiinta imaamka muslimiinta oo cilmiga ku hogaamiya maahan madaxweyne kursi raba maaha mid ummadda muslimiinta cilmiga ku hogaamiye oo imaam ugu ah maxaa yeel cibaaduraxmaan sifaadooda waxaa ka mid a ah wajcalnii lilmuttaqiina imaama saasay ku ducaysaan cibaaduramaan cibaaduramaan oh. saasay ku ducaysaan ilaahu iga dhig imaamka wanaagga ummadda uga dayar maahan inuu isleeyahay xoogaa aad laqbaysati salaadda saa u tukata adbaja maya kama joogto wuxuu rabaa inuu noqdo imaamka looga daydo wanaagoo dhan ummadda waa fasaadeen dhib badanaa ka jira shirkiyaa ku faafay bidcaa ku faaftay waxaa ku faafay caqiido faasida shar badanaa faaftay waa inuu ardagaanu niyeysan yahay inuu noqdo imaamka ilaahay ku islaaxila ummadoo dhan maahan soomaaliya caalamkao dhan soo ma jeedin ilaahii weyna adiga inta xambaarto sunnada oo nashrido inuu kugu islaaxiyo sababkaaga dhigo inay ummaddaasu islaaxaan cizadiina usoo laabato markaas imaamka muslimiinta wanaagga uga daydaan aad noqoto adugu waa inaad qaabkaas u fekerto daa xoogaa istiraado xoogaa inta laqba xoogaa barato haddana masaajid ka fadhiisato xoogaa boqolkoo arday hesho maasha allah waaba intaad dadgaarta waa wax weyn eber waa meel hooseed joogta dhulkaa taalla kibarulhimo maaha wajcalnii lilmuttaqiina imaamana laga raba inaad u fakerto ilaahayna ka barido weliba wataxallii isku qurxin bihaa kibarulhimaha laysku qurxiyo oo kibarulhima ee kibarulhima soo mudakar maaha bihaa saa loogu celiyo mudaaf ilaygu ka kasbaday taniiska kibarulhimati soo maaha halkaasuu tamiidka ka hel wataxalli isqurxin bihaa bikibari lhimmati laysku qurxiyo yaslubu wuxuu ka siibaa minka xaggaaga safaasifa alaamaali hididilyaalka hooseeya hididilyaalka hooseeya walacmaali wa safaasifa alacmaali acmaasha hooseyda laba shayba waa kaa siiba laba shayba waa kaa siiba wuxuu kaa siibayaa hididilada liita waa maxee sheekh maxamed saalix uthaymiin wuxuu ku fasiray hididiilka waxaa la yidhahdaa qofku inuu wax jeclaysto uusan kana shaqayn caalim inuu noqduu rabaa qofkan intaasoo kitaabu soo gada waxaadaada intaasoo kitaab u duubanta waxaan jel guriga u yaala waxaa kitaab u duuban tiro badana hal mid kama yaqaan kamana dhegaysan soo ma jeedi uu leeyahay yidhi masaladaasa dhowaan diyaara maadda cabaran iska nasana masaladaasa dhowaan ku laaban doona kitaabkaasa dhowaan dhegaysan rabaa shan kitaaba ii duuban aniga labaatan kitaaba ii duuban an kitaaban soo gatay weliga ayaga ku dugan qabriga lagu dhiga ay ku taraan boqol kitaabaad soo gadaa kitaab quruxdoon ku arkaba waa gadaan caw gelina waxa kitaab guriga yaalla waa yaabe hal masalena kama jawaabi karo culays waxaan ahayn kuguma hayaan xagtaadaan lacagtaad u gelina culays unbaad kugu hayaan wuxuu yidhi waxaa la rabaa marka ay qalbigaaga ku soo dhacda masale hebla raadi waa inaadan wax kale xataa uga mashquul iska daa wax kale xataa masale kale masale aad aad u jeclaataad ku arkay lana raacraaco taad raadeedaa la aadaa ha tii horta gaar saasuu leeyahy tii aad u timid waa inaad taas kasal gaartaa ayada meel ku soo ogow ayada meel ku soo ogow horta soo ma jeedin meel ku soo ogow ayada xadiiuma u keenin saas la yeelo xadiislama u keenay soo ma jeedin xadiiskii waxa weyn citbaan ibnu maalik nabiga sala allahu alay slam uu soo yeeray si guriga uga tukado meesha ragigu ku tukada wuxuu rabaa xidmaan inuu salaadaha sunada guriga uga tukado oy masjid u noqoto camal guriga ku yaala nabiga marka intuu u sameeyey dariskiina waa u dheero xitmaan ibn maalik markii nabigu yimid sal اlahu alay waslm uu yihi rasuulka alla cuntaan sameey nabigu ma dhinna farisiyan cuna wuxuu hi meeshii aan u imid inaan ku tukado horta itus aan kuugu tukadi kadib cuntadii ha noqoto hay cunto looma imaan soo ma jeedo wuxu uhi marka adiga waxaa la rabaa qorshe inaad le qorshahaaga gaar masale maanta haddaad ku tala gasho masaladii ayadiiba masaailka kale iska da kitaab haddaad ku gasho isaga dhamme ka salgaa fani haddaad ku talagasho faniga ka salgaa go-aan yeelo hirgel laakiin haddii kale kitaabkan maanta dhegayso ka har barri mid kale dhegayso saadna mid kale dhegayso waxaa weeyaan masalada maanta baar haddana dhexdeedoo jooga mid kale ha kula tagto marka iska da waxa weeyaan acmaasha liidata waa meel hoosey inaad ka fakerto meesha min a'imat almuttaqiin aad ka fakeri laheed xoogaa aad waxaad barato qaadin noqotid xoogaad baratid oo jaga heshid wasiir arrimo diimeed iyo agaasimo diimeed iaad noqotid waxa weeyaan xoogaa hoose inaad ka fakarto wey wataxaliisku qurxin bihaa bikibari lhimati laysku qurxiyo yaslubu minka wuxuu kaa siibaa safaasifa alaamaali hididiliyaalka kuwooda hooseeya walacmaali wa safaasifa alacmaali acmaasha kuwooda hooseeya wayajtau wuxuu rujinaya ama fujinaa wayajtau wuxuu fujinaa minka xaggaaga shajarata dulli walhawaani dulliga iyo liidnaanta geedeeda geedaasu qalbigaaga ka fujina qalbigaaga ka fujina waxyaalo liita inaad damaacido wayajtau wuxuu fujinaa minka xaggaaga shajarata dulli walhawaani liidnaanta iyo dulliga geedkeeda iyo watamalluqi isku dhedhejinta qof aadan jecla inaad ka dhigta inaad jecjecesha hadhow markaa ka tagtana waa caayo ah. waxaasoo dhan qalbigaaga ka saara ibarhimu ah. qofkan xoogaa kursigaad ka rabta jagaad ka rabta dhaqaalaad ka rabta shayaad ka rabta markaasaad isku dhadhajine iyo walmudaahanati diinka dabcidda mudaahanada waxaa la idhahdaa xifdu dunyaa calaa xisaabi diin diintaada adduunyadaada inaad ilaashato si oo adduunyada aan dhibaata usoo gaarin adoo ka tanaasulaya wax diintaada ka mida xifdu dunyaa calaa xisaabi diin aa lahahda mudaahanada mudahanadu duhmiya laga keena waa dabcin hayga haddii subag laban ama dufan soo dabci maa kala jiidmima diinkiyaad ka tanaasulaya wax ka mida maxaad uga tanaasulaya adduunya ilaalin dadku yay ku caayin dadku ywaay ku dhibaatayn yaan lagu dilin yaan lagu xirin yaan lagu nafcaysan waa diintaada wax ka mida ah inaad ka tanaasulsho adoo adduunyadaada ku ilaalinaya kaasaa la yidhahdaa mudaahana waxaasna waxaa keena kibarhimmihiio lagaa waayey marka hore taa qalbigaagu daciif ahaa fa lhimmati qofka himadda weyn ledhe marka waa qofkii fa lhimmati qofka himadda weyno hanka weyn haabituljashi wadnihiisu waa sugan yahay wadnihiisu suuf maaha waa sugan yahay waa dhagax wadnihiisu laa turhibuhu ma cabsi gelido almawaaqifu mawqifyaalka xaalad kastoo ku timaada mawqif saxuu ka qaadan kara cabsi iyo argagax ma leh ah, wadnahaa la shaqayna wafaaqiduhaa kibaruhimaha qofka waayaa jabbaanu waa fulay ricdiidun oo gariirid badan ricdiid waa midka bawdyaha isla dhacaaya waa gariira marka xoogaa wafaaqiduhaa qofka kibarulhimaha waaya jabaanu waa fulay ricdiidun lulasho badan ama gariirid badan midka gariiraya oo dadka marka cabsadaan bawdyahay ka jareeya tuqliqu famahu afkiisa waxaa xiraydaa alfahaahatu shigshigid markuu hadlaayo soomaalidu aydaad mogtahay doqon ayadoon carab la'aynay shigtahay yidhahdeen mana carab la'a waa fulaynimo wax la shiga wadnihiiaan la Eh, eh, eh, leeyahy ah, xaqi ma sheegi karo meesha ku manaasibkaa ah, kelmadda saxda ma dhihi karo ma dhihi karo marka himadiisa daciifa marka horeu adduunye raadis ahaa ee qof janno raadisa uusan ahayn ah, qof rilla ilaahay raadina uusan ahayn ee qofka rillada ilaahay raadinaya farxad iyo geesnimu ku hadla arrintuna kama labalabaysna ee eedu mogta waa labalabayn xaad tidhaahdaa wey runtiyaa laga leexana beenaa la raadina lagu fakado marka afkiisa fahaha hereeda waa shigshigid doqonta iyadoon carab la'ayn ay shigtaa oon ilaahay carabka tirin allah subxana wa tacala aclam sal allah ala nabina